بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan soo gaarnay halka uu yihi kaga hadlaya axkaamu salaati duxaa oo guud ahaan waxaynu ku jiray salaadihii sunanka iyo nawaafisha ahaa wayundabu waxaa la suneeyey oo sunno oo wanaagsan an yusaliya qofku inuu tukado adduxaa salaada xilliga barqadiya in la tukado ay inuu tukadaa qofkii sunno ah oo wanaagsan salaada duxadu waa salaad soo gasha markay qoraxdu soo baxdo waxoogayna soo kor noqoto waktigii nahyiga la dhaafo waktiga dhammaatoo baxdana xilliga zawaalka ay qorax qoraxdu istiwaha bartamaha ay gaarto salaad intaa waktiga udhaxaysaa la tukado oo salaada duxada iyo xilliga barqadiya la tukado taa iyadana qofku sunanka inuu tukado ay fiican tahay bay ka mid tahay nabigeenana sala allahu calayh wasalam siyaabo kala duwan waa ku tilmaamayo abu hurayriyana markuu la dardaarmaya waxaa ka mid ah dardaarankiisii inuu rakcatay duxaa laba ragcadood oo barqadii la tukado iyo saddex maalmood oo bil kasta la soomo iyo inuu watarka tukaday intaanu aanu seexan uu ku dadaalo xadiidkaad wada garanaysa arbiciinkana qofku murku markuu waaberiisto xubnihiisa meelaha kala baxyada ee saddex boqol iyo lixdan sadaqaa laga rabaa markii taxmiidatin sadaqatun takbiiratin sadaqatun aakhirka xadiidka waxay ahayd wayujziu min dalika kullihi rakcataani yarkacuhumaa fii waqti duxaa laba ragcadood barqadii rukuucdo baa kaaga wada filan culimadu waxay yidhahdeen sababta filaanshuhu ragcadahan xubnihii jirkaagee sadaqada laga rabay oo dhan waa ka qayb qaadanayaan cibaadadii bay wax ka samaynayaa xubin kastoo ka mid a haddaad tasbiixsato afka keliya wey haddaad taxmiidsato afka keliya wey haddaad miskiin u kaalmayso gacmaha iyo lugaha keliya inay noqdaan baa laga yaabaa xubnaha jirkaaga oo dhan waxa cibaado ku kaga shaqaysiin kara waa salaada xilligaa duxada haddaad tukato laba ragcadoodi xubin kasta sadaqaad maalinka ka bixisay labada ragcadood baa kugu filan waxay tilmaamaysaa fadliga ay leedahay labada ragcadood iyo in la tukada inay wanaagsan tahay maadaama subax kasta lagaa rabay sadaqo xubin kasta tanna ay kaa wada gudaysa tanaa subax kasta kaaga filan xoolaha bixintooduna ma sahlana wa aqaluhaa inta ugu yarna ragcataani laba ragcadood weeye de xadiidkii abi hurayre iyo kan dambe isbic calaa kuli sulaama min axadikum iyo rakcatay duxaa rakcataani yarkacuhumaa fii waqti duxaa intaas baa laba laba ragcadood bay tilmaamayeen wa akmaluhaa tan ugu kaamilsan ee ugu fadli badan baa loo jeedaaye hamaanin sideed weeye sideed ragcadood baa ugu fadli badan bimacnaa afarna waa la tukan karaa lixna waa la tukan karaa sideedna waa la tukan karaa waana laga badin karaa afar in la tukan karaa xadiidkii caaisha nabiga ay ka warisay baa sala allahu alay alih wasalam radi allahu canha nabigu kaana yusali duxaa arbacan wayaziidu maa shaa allah afar waa tukan jiray intii alla u qadarana waa ku sii dari jiray haddaba afar iyo ka badan inuu tukan jiray buu xadiidkaasina sheegay afar waxa ka badan watar ma aha salaada leh wixii afar ka badan ugu sokeeya waa lix labadaa xadiid rakcatay duxaa iyo kaana yusalii arbacan wayaziidu maa shaa allahu ugu yaraan lix ragcadood in la tukan kara tilmaameen wa akmaruhaa amaanin sideed baa ugu kaamilsan oo ugu fadli badanna waa xadiidkii umuhani maalinkii nabigu maka uu furtay sala allahu alayh waalihi wasalam kacbada ayuu yimid sideed ragcadood buu tukaday laba ragcadood oo kastaba salaada waa ka baxayo way iman doontaa waa riwaayo kale laakiin riwaayada saxaaxa ku taala ee bukhaari iyo muslimba wariyeen sideed ragcadood buu tukaday xadiidkaa wuxuu ku daray wadalika duxaa xilli barqaay ahayd xadiidka culimmadu laba qowl bay isugu qabsadeen salaadani ma salaatu duxaa bay ahayd mise waa salaad la yidhahdaa salaatu lfatxi oo shukri ilaahay loogu shukrinayo oo mar kastoo futuuxaad iyo khayr yimaadaba in la tukadaayo ay qiyaasku tahay masaasa culimada qaar baa qaba oo salaada noocaasa u daliishanaya inay mashruuc sunnaa tahay qaybna waxay qabaan oo fuqahada intooda badan ah xadiidkeeda inuu salaatu duxaa kamid yahay nabigana inta ka sugan calayhi salaatu wasalaam ee la hubo ay sideedda ugu fadli badan tahay wa akaruhaa tan ugu badanna itnataa casharata labiyo toban ragcadood wey labiyo toban baa ugu badan dima kulamaa zaada camalan zaada fadlan qaacidaasuu kii la yaqiinay ma aha oo labiyo toban kunso inay sideedda ka fadli badnaadaan oo ka kaamilsanaadaan ma ahayn jawaabta waxaan leenahay maya labiyo toban waxaynu uga dhignay xadiid daciifaa ku soo arooray xadiidka daciifkaana waa la weheshadaa fii fadaa'il alacmaali cinda alfuqahaa'i laakiin waxaa asaxay ugu badnaan waa sideed kii asaxay waxaa ka fadli badan mid daciifa ma dhihi karno laakiin waxaan leenahay inta ugu badan ee baabu fadaail acmaal loo gaadhsiin karo waa labiyo toban inta salaad duxa ahaan ugu kaamilsan ugu fadli badanna waa sideed oo taa saxday wey xadiidka daciifka imaamu tirmidi iyo kayrkii baa wariyey oo nabiga cas waxaa laga warinayaa qofkii tukada xilliga salaata duxaadaas labiyo toban ragcadood ilaahay baa qasri iyo guri jannada uga dhisaya sanadkiisan imaamu tirmidi waa daciifiyey o hada xadiiu gariib laa nacrifuhu ilaa min hada اwajhi ariiqan sanad aan hayn uma hayno sanadkana waxaa ku jira nin la yihahda muuse bnu fulaan muuse hebel hebelkaa lama yaqaan isna lama yaqaanoo majhuul wey ninka majhuulkaa ah xadiidkiisuna qaybta daciifka uu ku jiraa laakiin majhuulka xadiidkiisu aad ah, dacfi a ah, ma ahano axaadiista haddii turuq kala loo hela kabanta wey ee kor loo soo qaadi karo fadaail acmaalkii baa marka laga yar dugsanaya itnataa cashrada wa yusallimu wuu ka baxayaa min kulli ragcatayni laba ragcadood oo kastaba wuu ka baxayaa waxay yidhaahdeen waa sida fadliga badan fii kulli rakcatayni inaad salaatu duxada tasliimsato laba arrimoodba waa u daliishadeen xadiidkii umu nabigeena sala allahu alayh ali wasalam marki uu sideedda ragcadood tukaday yowma fatxi makata riwaaye imaamu nasaa-i iyo kayrkood ay wariyeen baa waxay leedahay yusallimu min kulli ragcatayni laba ragcadood oo kastaba intuu atixiyaasaduu ka baxayay laakiin sanadkiisa dacfi baa ku jira xadiidkaas oo nin xabiib ibn abi haabit la yihaahdo baa min can taawusin ka wariyey waxna kama maqal xadiidka kama maqal cancanadiisuna baabulmudalis weeye laakiin daciif ha ahaadee waxa way yusalibu min kuli ragcatayni afdaliya weeye laazim maaha waxaa xoogeynayay dheheen macnahaas xadiid kaloo isna ibnu cumar oo la isku haysto salaatu leyli wاnnahaari matna matna xadiidka macruufka ee la yaqaano salaat leyli matnaa matnaa wey riwaaye imaamu nasaa-i iyo kayrkii warinayaan baa waxay ku daraysaa wanahaari salaat leyli wanahaari matnaa matnaa haddaba riwaayada jumlada wanahaari hadday asaxdo daliil bay u noqonaysaa ilaan duxadu waa salaatu nahaar bay ka mid tahay culimmaduna waa isku hayaan oo jumladan kelimadan wanahaari waa shaad oo ma asixin iyo maya way asaxdo duruq ku filan bay leedahay labadaasaa ilaa yawmina haada laysugu haystaa waxay yidhahdeen haddaynan asixinna salaatuleyli mathnaa mathnaa baan uga qiyaasanaynaa sunankii habeenkiiba haddii laba laba la yidhi afdaliyadeeda qiyaasan calaa sunnati leyli baan mathnaa mathnaa iyadana tafdiilinaynaa waa banaantahay ka badan ayib intaa waa cadadkeedii iyo say u kala fadli badan tahay wa waqtuhaa waqtigeeduna min irtifaaci shamsi qoraada waxoogay markay soo kor noqotay ka bilaabataa ila zawaali waktiga zawaalka ee labada nahyiga kale ku dhamaataa laba nahyi bay udhaxaysaa salaata duxaa waktigeedu salaaddu haddii la tukada salaad waa laysu diiday way noo iman doontaa insha allahu tacaala qoraxdu markay soo baxaysana waa laysu diiday markay soo baxdo ilaa qayda rumxin ay waxoogay joog kor u yar kacdana waa laysu diido shayaaiinta iyo dadka caabudaya u sujuuda intaa hore nahyigaa marka la dhaafay jooggaa kor u kacdo buu waqtu duxaa soo galaa waktiga qoraxdu zawaalka bartamaha markay gaartana salaada waa la iska reebay xiina yaquumu qaa'imu daahirati xilligaana nahyi baa la galaa marka maalinka jumcada laga reebo maalmaha kale waxaan maka ahayn salaad sunan iska madax banaan oon sabab lahayn lama ogola labadaa nahyi inta u dhaxaysa wey wa waqtuhaana min irtifaaci shamsi qoraxdu markay kor noqoto nahyigii hore zuulo ila zawaali qoraxdu zawaalka bartamaha mantay ka gaarayso ee uu ka soo gelaya nahyiga labaad intaasay udhaxaysaa laakiin waxaa fiican inaadan horayba ka tukanin aadna aadan u dibdhigin xilliga ciidda dhulku kululaato qofka cadacadeenkaba qabinna uu ku kululaadee cagagubyoodo xilligaas ay fiican tahay waayo nabigeenay ka sugan tahay alayh salaatu wasalaam inuu yihi salaatu lwaabiina xiina tarmidu lfisaalu salaada dadka alla u noqoshada badani waxaa weeye xilliga ay cagagubyoodaan mirgaha iyo maqasha ilmaha geela looda iyo arigu cagagubyo saasaa ah ma arkaan oo qoob adag bay leeyihiin geelu laakiin calaacal buu dhigtaa dadku kabay ka xirtaan oo waxaa laga yaabaa cagagubta inayna dareemin geelu laakiin calaacashar cagta a ah marka uu dhigay ciiddu kululaato waa cagagubyoodaa gaar ahaan markuu yaryar yahay hadduu weynaado cagtu jirif bay noqotaayo qodaxu xataa ma karto meeshii way adkaataa intuu yaryar yahaynan adkaanin waa cagagubiyoodaa adiguba caga haddaad kabaha iska bixiso waadan cagagubyoon haddaadan caga caddaan jirin haddaad weligaaba caga caddaynte cagagubyo waxba ku yeeli mayso qodaxdiga dhagaxa xataa waa tamrin ninka laga sheegay jeerinka ama idhima geedka la yihahdo oo musbaarka kale qodaxdiisu tahay inta kale waa samriyey bu yihi caga caddaan bu ku socdaa weligi saasoo kaleetaad noqon laakiin maadaama aad cagaguyoodayso waa kabaad xidhan jirtay calaacashaaduna cagta buu ma jirif ma noqonin marka salaatu lawaabiina xiina tarmidu lfisaal wey marka inaad yar dib intay qoraxdu kasoo kululaanayso ayaa fiican intaa wuxuu kaga baxay salaatu duxaa salaada barqadii la tukanayo kadib wuxuu ka hadlayaa qadaau nawaafili sunno kaa tagtay ma la qadeeyaa wuxuu ku leeyahay sunnada laba u qaybi sunnadu ma sunno wakti go-an lahayd baa mise waa sunno sabab ku timaadoon wakti go-an lahayd sunnada wakti lahayd hadduu waktigeedii baxo waa la qadayn sunnada aan waktiga lahaynee sabab kadiisa ku timaadana hadduu sababkii taga lama qadeeyo farqiguna waxaa weeye sunanka waktiga leh faradkiibay waxay ka shabahaan tawqiidka wakti bilowda iyo dhammaaday leeyihin sida faradkii faradkiina waktigiisii hadduu baxo waa la qadeeyaa qiyaasan calayhi baa loo qadaynayaa tan laakiin wakti go-an oo gaaraba ah aan lahayn haddii sababkeedii zuulo goor la qadeeyay iyo gooray baxday ma laha dhegayso wakullu naflin sunno kastoo muaqatin wakti go-an leh kalciidi salaada ciiddi wakti go-an bay leedahay markay soo gasho wduxaa salaada barqadii la tukado wlwitri salaada watarka ah warawaatib lfaraaidi faraaidka waajibaadka rawaatibta sunanka ku lamaan ee ka horeeya ama ka dambeeyaay idaa faata haddii uu taga nafliga iyo sunada noocaasi nudiba waxaa sunno ah qadaahu in la qadeeyo abada weli qadaha wakti go-an loo qaban maaye cimrigaaga intaad nooshahay waktigay kuu suura gasho baad qaday waxaa uu daliilana laba daliil mid waa kaan soo sheegnoo qiyaasan cala alfaraa'idi weeye faraa-id baa looga qiyaasan midna nabigay ka sugan tahay in la qadeeyo sala allahu alayh waalihi wasalam labada ragcadood ee duhurka ka dambeeyaa ka tegay sida saxiixa ku qoran bacda alcasri buu qabeeyey nabigu sala alla alay slam weliba fii beyti ummi salam uu ku qadaynayey ummu salam oo haween la joogaan baa nabigoo casar ka dibtukanaya aragtay gabadh bay soo dirta waxay tidhi u tago waxaad ku dhahdaa xilligan salaada waad reebi jirtay waadna tukanaysaa maxay tahay hadduu gacanta saa ku yidhi hadana ka soo noqo markay kusoo dhawaatay gabar yar baa hayd saa gacanta nabigu yihi way noqotay salaadiisii markuu dhamaysatay dhamaystay wuxuu yihi ina abi umayaay ilen umu salama hinda binta abi umaya la dhihi jiray yaa binta abi umaya labadii ragcadood ee duhurka ka dambaysaa marti ii timid way iga mashquuliyeen labadii baan hadda tukanayaa ui bacd alcasr waa qadiyey sooma salaadii subaxmeenkay hurdadu kaga tagtay ee uu yihi ina haada manzilun xadara fi xadaranaa fiihi shayaan shaydaan baa noogu yimid ee inaga dhaqaajiya waxoogay markay socdeen baa la degay waa la adimay laba ragcadood oo sunnuhu tukaday waa la aqimay salaad subax buu tukaday labadii ragcadeed subaxna waa la soo qadeeyay ma aragta maalinkii ciidda nabiga loo soo sheegay duhurka agtiisii in la arkay salaadii in bishii shawaal la arkayna dadkii wuxuu yihi afura beri xilligan haddii la gaarana salaadii baynu tukanaynaa ciiddiina waa la qadeeyay sow aragti watarkiina isagaaba yihi ninkii habeenkii xisbi min aleyli uu tukado lahaa oo uu ka tago oo maa bayna lam tatluca shamsu ilaa duhurka tukadaayey fakaanamaa qaama min aleyli iyadana wasarkii oo la qadaynayo sawma arag salaadihii muaqadkee nawaafisha ahaa in la qadaynaya waad aragtay marka wain fucila nafliga haddii la sameeyo licaaridin wax soo dariyay u wakti go-an aan lahayn yahay oo sababkaa waktigii la heluun baa la tukadaa kalkusuufi waa qorax iyo dayax qorax iyo dayax madoobaaday madoogay salaadoodu ku xiran tahaye wakti kale kuma xirna subax hadduu madoobaada subax baa la tukan kii habeen madoobaada habeen baa la tukan kii duhur madoobaada duhur baa la tukan casarkii hadday dhacda casarkaa la tukan wakti go-an maraa laha roobdood roobdoodna wakti gaara iyo bil gaara iyo maalin gaara kuma waktiyaysnee xilligii roob la waayo dadkana ay la qumanaato baa la roobdoon ciiddu maalin go-an bay leedahay laakiin roobdoontu maalin go-an ma laha sanadka dhan waxaaba laga yaabaa shan lix sano toban sano aan la roob doonin baa laga yaabaa iyadoo abaar tahay baa laga yaabaa ma waajibine in la iska badaayo haddii ta aan roobdoonna aan dhahno ma bishaan aan ka dhiganaa ma toddombaan ka dhiganaa ma bilowga ma dhexdaa ma akrika waktiga go-ana male wataxiyati salaada taxiyada masjidka masaajidka taxiyadiisuna wakti ma laha waa xilligaa soo gasho subax soo gal habeen soo gal casar soo gal duhur soo gal waktiga soo gelitaankaagay sababkay ku xiran tahaye wakti go-an oo u qoondaysan taxiyadu ma laha wlistikaarati salaatu istikaarada haddaad ilaahay khayr weydiisanaysa salaadaa tukanaysana iyadana wakti go-an ma laha falyarkac rakcatayni min gayri lfariidati un baa laguyii laba ragcadood oo sunaa tuko goorma waktigee waktigaa doonta intaasoo dhan waa sunan aan wakti go-an lahayn tusaalaheed lam yuqda la qadayn maayo waayo qaduhu markii la tacriifiyey waa shaygiiyo waktigiisii kadib la sameeyo wey kuwana sabab caaridaa loo sameeyey sababkiina waa zuulay saas darteed qado uma baahna wey iyaguna halkaasaa loo cuskaday culimadu yihahda raxmat ullaahi calayhim jamiican ayib wannaflu sunnada fi leyli habeenkii la tukado muta'akidun way adag tahay sunanimadeedu waa in qallahaba yaraatee waayo nabigaaba laazimay sala allahu alayhi wasalama habeenkii inuu tukado ilaahayna waa amray isaguna ummadda waa ku booriyey yaa ayuha almuzammil qum ileyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila bali wa min aleyli fatahajad bihi naafilatan laka isna ummadda waa ku booriyeyoo isna waa sameeyey amarkaa waa kii la amray waa sameeyey oo nabigu alay slam xadiidkii mugiirata bni shucba waa kii uu ahaa nabigu salaatuleil si ugu taagan yahay bay lagu hintay barbararaan bay dilaaci jireen markaasaa waxaa la yihi miyaad iskma iska daysid ilaahay baa hore iyo gadaalba lagu dhaafi wuxuu hi afalaa akunu cabdan shakuura haddana ilaahay ku mahadinaya miyaana noqonaynin dadkana waa ku booriyeyo markii cabdillaahi bni cumar riyadu arkay walaashii xabse u sheegay umulmu'miniin radi allahu canha o ardaaha wuxuu yihi nicma rajulu cabdullaahi law kaana yaquumu min alleyl ninkaan nin fiican weeyo cabdullaahi haddiise uu ku dari lahaa qiyaamu leyl hadduu ku dari lahaa way ficlaan lahay marka sunna mutaakida weeye waxayna kasii cadaan doontaa inay fadligeeda markii aynu gaarnee laga sheekeeyo wanaflu lmuطlaqu sunnada muطlaqa een taxaddu aan lahayn sabab gaarana aan lahayn fi leyli habeenkii baa afdalu ka fadli badan min almuطlaqi sunnada muطlaqa fi nahaari maalintii salaada sunnada ee maalintii la iska tukado een wakti iyo sabab gaara lahayn eed iska tukato un sunan ilaahay dartii isaga tukato maalin iyo habeen habeenkii baa fadli badan nabigaaba sheegay sal alay slam taa maxamuran loo geliyay xadiidka abu hurayra muslim wariyey nebigu waxaa lii ayu salaati afdalu bacda almaktuuba waajibka kadib salaadeebaa u fadli badan baa nabiga la weydiiyey sala allahu alayh alih wasalam wuxuu yihi afdalu salaati bacda almaktubati jawfu leyli habeenka bartamihiisaa ugu fadli badan bu fi nahaari ma dhihin halka waxaad ka garatay salaatuleilka mutlaqa baa ka fadli badan salaada mutlaqee sunnada ee maalintii ah mar labaad nabigu waa ku booriyo markuu jannada in la gala ka hadlayey waa kii lahaa aطcimu الطacaama wa afshu wasalluu biاleyli wاnnaasu niyaamun tadkuluu janata rabbikum bisalaami jannaad ku gelaysaan malayd ilaahayna qur-aanka waa ku tilmaamay oo gaar waxaa loo ammaanay wabilasxaari hum yastakfiruun wاladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوuna ربهم خوفا وطمعا habeenkii saasaa loo amaanay marka ilahi wuxuu yihi إna ناaشhiئaة الlayl hiya أشhaد وطئا ama wiطاءa waaqwamu qiila sababta cilada waxaa weeye waxaad aqriyaysaga qalbigiyou ka xaadir og iyo tadaburka macaanida iyadaana ka mashquul yaroo maalintii qalab iyo wax shan qaryaani baa ku mashquulin hawl iyo danun baa kugu soo fakan laakiin marka la kala seexda jabaqduna yaraato wax ku mashquuliyaa yar wax ku waswaasiyaa yar saas darteed bay uga fadli badan tahay habeenkii kala qaad marka kee fadli badan wa afdaluhu habeenka waxaa ugu fadli badan asudus araabicu waalkhaamisu suduska afraad iyo shanaad in qasamahu asdaasa lix qaybood haddaa ka dhigto haddaan habeenka haddaa lix qaybood ka dhigto qaybta afraad iyo shanaad baa u fadli badan lix markaad ka dhigto nuska hore waa saddex nuska dambena waa saddex nuskii hore saddexdiisi isdhaaf nuska dambe qaybta koowaad iyo qaybta labaad baa fadli ka fadli badan qaybta saddexaada ugu dambaysa oo maxaa u daliila ah? xadiidka cabdillaahi bni camr nabigu markuu ka sheekeynayay salaata nabiyullaahi daawuud afdalu salaati salaatu daawuuda sooma dheh kaana yanaamu nisfa leyli saddex hor uu jifi jiray wayaquumu hulusahu saddex meelood meelna waa toos tukan jiray wayanaamu sudusahu halka u dambeeyana waa seexan jiray lix markii laga dhigay saddexda hore waa jiifi jiray labada dhaxana waa tukan jiray ka dambana waa seexan jiray waa nasan jiray athulu aلsudusu الraabic wاlkhaamisu kuwaas wain fain qasamahu nisfayni habeenka hadaad laba uqaybinaysana faafdaluhu اlakhiiru nuska dambaa fadli badan isagana oo labadiiba nuska lixdii lixdii markaad laba uqaybiso saddexda hore wuu seexan jiray labadii xaggay galeen nuska dambay galeen nabiguna jawfu leyl aakhir buu yihi wain aw alaaan ama saddex baad uqaybisay falawsatu ka dhexe saddex qaybood habeenki haddaa ka dhigto oo lixdii laba iyo laba iyo laba isugu qabato labada hore laga fadli badan shaki ma jiro labada dhexe iyo labada dambeyaa fadli badan isagu wuxuu yihi falawsatu midda dhexaa fadli badan laakiin ilaaqaas fiihi nadarun waayo labadii ugu fadli badnayd midna xaggan ay raacday midna xagga dambe raacday labadii sudusi raabic iyo khaamiskii raabicii suluska awsadkuu raacay khaamiskiina suluska akhiirka uu raacay axaadiistuna waxay ku asaxday xadiidkii camr bni cabasa riwaayada imaam tirmidi iyo nasaa-i ay wariyeen baa waxay ahayd nabigu ala sl aqrabu maa yakunu rabu min alcabdi fii jawfi leyli اaakhiri habeenka bartamihiisa qaybta dambe qaybta dhexe lama dhihin riwaayana waxay ahayd abarani warinayo afdal saacaati jawfu leyli اakhiiri habeenka dhexdiisa qaybta dambe qur-aankuna waa hum yastakfiruuna suxuurtuna waa qaybta dambe daahirka taasaa u dhow iyagu laakin waxay u daliishadeen horta jawfu way soo wada gelayaan bay dhaheen awsadkana mursal xadiis mursal oo xasan basri laga wariyey oo ibn abi shaybiya kayrkii fii musanafi ay ku wariyeen baa jira oo uli afdal jawfu leyli awsati bartamaha meesha dhexe baa ugu fiican laakiin waa mursalo waa daciifo axaadiista kale ma uu muqaawameyn karo haddii saddex qaybood laga dhigo qaybta u dambaysaa fadli badan axaadiisu nuzuulna hulusu leyli markuu dhiman yahay baa nuzuulu rabbi oo hal min saailintii abwaabta la furayey ay timaadaan wayukrahu waxaa karaahiye ah qiyaamu kuli leyli habeenka dhan inaad istaagto daa'iman weliga marmar maaha marmar dhib ma laha laakiin daa'iman habeenkoo dhan inaad soo jeedo lama ogola nabiga waxaa loo sheegay calayh salaatu wasalaam cabdillaahi bn camr bn alcaas inuusan habeenkii seexan boo salaatuleil kusoo jeedo markaasuu u yimid oo wuxuu yihi alam ukbar anaka taquumu leyla habeenka o dhan inaad soo jeedo soo laima sheegin markaasu tasuumu nahaar soo markaasuu yihi ha markaasuu wuxuu yihi ha haddaad sameysho ishuna weydaani jirkuna wuu daciifi faina linafsika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan walirabbika calayka xaqan faacطi kula dii xaqin xaqa markii ixdaa ummahaat lmuminiin looga warabay intuu masaajidka yimid uu yihi war xarigan muxuu yahay baa waxaal ixdaa ummahaati lmuminiina iska say u tukanaysa markay daashay ku yar wuxuu yihi fura qofkiin ha tukaday intuu kari karo markuu yar daalanaha iska seexdo waxaa laga yaabaa inaad lulmaysantaoo ducaysa isleedahay ood ishabaarta buuli ilaahu janno igee adoo raba inaad dhahdo ilaahu naari ge inaad dhahdo hurdadiisa kaa babanbadiso oo ishabaartaa dhici karta habeenkao dhan aad joogta inaad ka dhigata waa la diiday laakin daa'iman haddaynan ahayn marmar waa la ogolya wama daliilu maxaa u daliila laylat lqadri idaa dakala alcashru lawaakhiru shadda mi'zarahu waiqada ahlahu wa axyaa laylahu baa layidhi habeenkaa in la wada noolayn karo cashru awaakhirka ramadaan waa la baba tahay marka wixii marmara dacfigii lagu celeeyeyna keeni mayso nabigana inuu habeenadaas ugu jiiday way sugan tahay oo habeenada qaarkood salaad buu tukiyey saxaabada waxay dhaheen salaadiibuu nabigu noogu jiiday xataa khashiina alfalaaxa ilaa alfalaaxaan ka yaabnay qiila wama alfalaaxu qaala asaxaru ilaa suxuurtii nina dhaaftaan ka yaabnay buu salaada u jiiday habeenkii oo dhan mar mar dhib ma laha marka saa darteed baa daa'iman baa la diidan yahay wayundabu waxaa sunaa iftitaaxu tahajudi salaada tahajudka in lagu furfurto biragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud habeenka markaad soo kacdeed weysaysato cajis iyo daal baa kugu jira waxoogay intaadan salaada khushuucdeeda dheergelin hurdadii iyo burburkiibaa baaqi kugu ah waxoogay yaroo jimicsi yar baad u baahan tahay oo hurdada ku kiciso maxaa jimicsi laga dhigtaa lagaba ragcadood oo khafiif oo fudud marka horeysaba dheerayn haddaad ka bilowdo hahaabsigii iyo hurdadii baa laga yaabaa halka inay kasii socdaan walidalika muslim wuxuu wariyey min xadiidi zayd bni khaalid iljuhani nabigu calayh salaatu wasalaam buu wuxuu yihi caawa salaada nabigaan waardiyey sakdhex uu soo kacay buu lagu weysaystay laba ragcadood oo fudfudud buu dhag ka siiyey kadib uu ragcadihii dheerdheeraa bilaabay fii xadiidi abi hurayratana fii saxiixi muslim nabigu wuu amray wuxuu yihi qofkiin hadduu kisto tooso falyaftatix salaatahu birakcatayni khafiifatayn halkaasa iyadana laga keenay wayawi wuxuu niyoonayaa atahajuda habeenkii inuu salaad usoo kaco cinda nawmihi markuu seexanayo markaad seexanayso niyadda waxaad gashataa inaad hadhow soo kacdo salaada subax ka horo aada dhowr ragcadoodna ha noqotee tukato maxaa yeelay haddii aada soo kacdana alxamdu lilah haddii kalena ajir nin soo kacay baa laguu qori oo niyadan aad ajirka ku helayso maxaad u waayi haddiiuba ilaahay ku haleeshiye ku soo soo kacdana waa tawfiiq ilaahayo tuko haddii kalena ajir hel nabigu sala allahu alayh ali wasalam waxaa ka sugan qofkii seexda buu yihi huwa yanwi an yaquuma yusalli isagoo niyeysan intuu soo kaco inuu tukada habeenkii fagalabathu caynaahu xataa asbax oo indhihiis hurdadu ay ka tambadisay ilaa waagu ka bariyey kutiba lahu ma nawaa wuxuu niyooday waa loo qori kow wa kaana nawmuhu sadaqatan calayhi min rabbi hurdadiina sadaqa rabbi kugu sadaqaysay bay noqon weligaad niyo ka fiican ma aragta laakiin adogow ilaahay saasaa loo siraa meesha kuma jirto hana soo kicina niyada iska gasho waa kogya soo wataa niyo maaha raniyo ajirkaadi heshiida haba soo kicin haddaad rabtee iska niyo ma niyadu waa niyo aad ku tala tahay inaad soo kacdo oo salaad tukato haddiiba aada soo kacdo alxamdu lilaahi haddaad soo kici weydana iyadana alxamdu lilaahi sadaqa iyo ajir baad su darsatay macnaheedu hurdadood sii wadataa ka fadli badan maaha ee gaayada xadiisku waa xasiga iyo dhiirigelin laisku dhiirigelinayo inaad khayrka la niyoodo in la qiyaamu la sameeyana lagu talagalo waa asbaabteed inaad la timaado lakin xataa saacadaad buuxisay waxaa dhici karta marna inaadan maqal marna intaad damisa adoon ogeyn aaba sii seexatay ama markaad saacadda buuxinaysay inaad waktiguba kaa khaldamay baa dhici karta oo waxaad lahayd shanta subaxnimo ku buuxsee galabnimayba kaa noqotayba soo kacda maxaa ku dhacay saacadii fiiri ooba shanta galabnima kugu buuxsan adna shanta subaxnimo iyo ko iyo tobanka saac baad rabtay inaad soo kacdo siyaabo badan baa wax kaagasi noqon karaa mararka qaarkood haddaad aada u daalantahay ama hurdo weyn tahay caawo dhan intay garaacdeen aadan maqal baa dhici karta ama saacaddaad iska fogeysay rag waxaan aragnay intay gurguurteen sariftii ka degeen oy saacaddii dabiyeen markay soo jiireeyeen dhexda seexday wada uu barqadii risarka isagoo saacaddana lugihiisii usii jeedaan madaxuna sariirtii usii jeeda cajib war maxay u dhacay uu gartay intuu soo dabiyey jiiradii dhexda bay hurdada kula tagtay marka way dhici kartaa intaad diyaar garowdo inay kaa hoos baxdo saas uga jeedaan walaa yactaadu minhu walaa yactaadu caado joogta ka dhigan maayo minhu min atahajudi habeenkaa salaada la tukanayo ilaa maa yumkinuhu waxay u suuragal tahay addawaamu calayhi inuu daa'imo bilaa dararin mubla-aan waxaad wadi karto keliya caado ka dhigo nabiga a waaa ka waxa ka sugan markii la weydiiye acmaasha ilaahay muxuu ugu jecel yahay wuxuu yihi adwamuhaa wa in qalla ka ugu joogtaysanee la wadi kara haba yaraade horena waxaynu mar usoo tilmaanay cibaado marna la badiyo marna la yareeyo waxaa ka manfaca badan marna aad ka tagto wax yaroo joogta ah ka fadli badan waxayna ku matalaan geed la waraabinayo oo maalina biyo laga dharjiyey bilna laga maqnaa iyo geed maalin kastaba in yaroo intii yareydee biyahayn maalin kasta lagu shubo kanaa ka bixoog bay yidhahdeen dhibicda joogtada ah ka fiican bow mar oo haddana la kala tago midna waa la tajribeeyey ogaada inba dadka qaalibkiisa hadduu maalmo uu qiiraysan yahay cibaadada iska badiyo waxay keentaa inuu ka daaloo ka nago qiirada aada qiiraysan tahay keliya ha eegine waxaad eegtaa waxaan berri xamaasadan iyo qiiradan waydani oo nabiga alay slam bayba ka sugan tahay wax kastoo cusubba wuxuu leeyahay shira nashaad iyo qiiruu leeyahay walikuli shiratin fatra qiiro kasta iyo xamaas kastaba uu damaa daal iyo damitaan buu leeyahay marka saas darteed laba jeeraba xadda ha gudbin marka horena quluwi ha samayn marka dambana taqsiir ha samayn wixii o dhan si aadan uga tegin wax yar ood wadi karto baa la sameeyaa xadiidkaa nabigana loo deliishanaya sal allahu alayh alih wasalam wayusalimu wuu salaamo naqsadaa min kulli ragcatayni laba ragcadood oo kastaba waana xadiidkan soo tilmaanay ibnu cumare salaatu leyli mathnaa mathnaa habeenka salaadiisu laba laba waa sida ugu fadli badan hadda wuxuu ku kala qaaday ogow tahajud iyo taraawiix iyo watar saddex buu kaaga kala dhigay watarka axkaam gaaru kaga soo hadlay taraawiixdana baab gaar iyo qunuud ay leedahay buu ka soo hadlay tanna tahajudku waa sunna mutlaqa ah oo quyuuddii iyo shuruudii adkayd ee taraawiixda iyo watarka aan lahayn sida ugu fadli badan wayusalimu min kuli rakcatayni salaatu leyli matnaa matnaa laba laba ragcadood wey fain jamaca hadduu isu geeyo rakacaatin ragcado badan bitasliimatin hal salaama naqsi buu intaasoo ragcadood isugu geeyey aw tatawaca birakcatin ama habeenkii waa hal ragcad isaga tadka sunaystay jaaza banaan oo sunada mutlaqa ah xad go-an cadadna ma laha cadad go-anoo lagu ataxiyaadsadana ma laha nabigana alayh sala salaam salaatuleilkii u kacayay sideed ragcadood oo hal ataxiyaadle baa sugan saynu soo marnay walahu qofkii habeenkii suna muطlaqa sunaysanaya wuxuu leeyahay atashahudu inuu atixiyaadsado fii kuli ragcatayni labadii ragcadoodba hal mar atixiyaadsado ogow yusalimuk maaha waa atixiyaad aan salaamo naqsi lahayn wey wuxuu ku leeyahay waxaa banaan toban ragcadood inaad ku tukato salaamo oo shan atixiyaad u yeesho labada tuka atixiyaadso labada tuka atixiyaadso labada tuka atixiyaadso labada duka ataxiyaato labada duka ataxiyaato aw halaain saddexdii ragcadoodba mar inuu ataxiyaadsadana way banaanta oo tobankii ragcadoodii afar ataxiyaad ay yeeshaan saddexdan hal saddexdan hal saddexdan hal mid u dambaysan hal dhahdarto ama sagaalkaba uu kaga baxo aw arbacin ama afar ragcadoodba fii kuli arbaci rakacaatin inuu atixiyaadsado isagoon salaadii ka bixin way banaanta wain kasurat tashahudaat ataxiyaadyadu intay dooniba habataan wey toban ataxiyaad baad u yeeli kartaa labaatanka ragcadood oo laba laba ah shan ataxiyaadoo min afarana waad ka dhigi kartaa waad ka dhigi kartaa lix ataxiyaadoo min saddexana waad ka dhigi kartaayo sideed iyo toban ku noqon labada kalena hal ataxiyaad waad kaga dhigi kartaa wuxuu kuleeyahay laba laba ragcadood waad ula bixi kartaa ataxiyaadkani intaa labaatan ragcadood isku xirto laba laba ama saddex saddex ama afar afar ama wixii ka badanba waad u ataxiyaadsan kartaa laakiin cadadka wuxuu kuu sheegay aw arbacin maxaad saa u tiri baa la yihi wuxuu yihi asalka jumlada salawaadka faraaidkaa laba ragcadoodoo la atixiyaadsana waan haynaa saddex lagu ataxiyaadsadana waan haynaa sunanka iyo faraaidkii afar lagu ataxiyaadsadana waan haynaa laakiin faraaidkii guud ahaaneed afar ka badan ma hayno haddii aad tiraahdo lix baa la hayaa waa saddexdii oo la labanlaabay haddaad tiraahdo sideed baa la hayaana waa afartii oo la labanlaabay intaa iyo abcaabteed haddaba dheh waa la tixyaadsan karaa masaladaa iska mujarad tandiirka ah bay ku gaabsadeen laakiin daliil faahfaahin oo hoose ma laha haddii qaaciidadoodii suuradan oo kale lama arki jirin nabigee watarkiyo ay soo mareen aan dabaqnana waxay noqon fii wajhin inaynan sidan sax ahayn oy bidca tahay laakiin sunaha muطlaqay waxay yidhaahdeen mabniyun cala ataysiiri watakfiifi fududayn buu ku salaysan yahay saa darteed hadba ninkii sidii u sahlanaatee shakligooda salaadadu lagu arki jiray daabay dhaheen fasax dadkaa celiyihi hala wade walahu an yaqtasira inuu ku gaabsado calaa tashahudin waaxidin hala taxiyado fi lakhirati ragcadda ugu dambaysa labaatan kaba hala taxiyaad inaad u yeeshana way banaanta yidhahdeen oo nabigu hadduu shan hala taxiyaad u yeelay uu sameeyey ka badan ninkii tukada taxiyaad sameeyana waxba beenin bay yihahdeen iyagana adila khaas khaaso hoose hoose male walaa yajuuzu ma banaana fii kulli ragcatin ragcad kastaba haddaad tiraahdo toban ragcadood baan tukan ragcad kastana taxiyaad baan u yeeli tasliimtana afarkaan ka dhigi lama ogola yidhahdeen waayo salaadaha faraaidka iyo sunanka hala ragcadood oo la atixiyaadsado wax lawaada lama yaqaan bay yihahdeen watarkana isagaaba lagu dhameeyaa intaasay yidhahdeen waydaa dhawaa hadduu niyoodo cadadan tiraad niyootay markaad salaada gelaysay sunada mutlaqa falahu ziyaadatu inuu ku daraa u banaan wanaqsu inuu wax ka dhimana waa u banaan tahay bishari an yuayira niyata niyada inuu bedelaa shardiga qablahumaa hortood falow nawaa hadduu niyoodo marka arbacan afar buu niyooday fasallama min rakcatayni uu laba ragcadood salaadiiba kaga baxo biniyati naqsi isagoo niyooday inuu yaay yareeyo jaaza banaan wuxuu ku leeyahay afar ragcadood haddaad niyooto intaadan dhamayn lix inay noqdaan ama sideed noqdaan waad niyoon kartaa oo waad sii wadan kartaa inta aadan laba dhamayn inaad laba ku gaabsato inaad niyootana waad yeeli kartaa wama daliilu alqiyaasu waxay la nimaya salaadu sideedaba qasrigu laba iyo naqsiga iyo ziyaadadu laba wej bay galaan faidaa habata axaduhumaa binasi habata aakharu bilqiyaasi maxay yihiin labada wej imaa kayfiyat imaa cadadu waimaa kayfiyata cadadka tirada salaada waa la gaabiyaa oo tii afar tahay laba waa laga dhigaa waa qaabay qasrigu salaada u galo kayfiyadana waa galaayo salaad duul loogu talagalay duulkeedii waa la gaabin karaa waxaa sugan marka dheeridii la niyooday in biniyati haddana lagu gaabin karaa sugan oo nabiga alay slam waxaa ka sugan inuu yihi inii laadkulu fi salaati wa ana uriidu an uiilahaa salaadan galaa anoo doonaya inaan dheeray faasmacu bukaaa asabiyi faatajawazu fi salaati ilmo ooyintii baan maqlaa markaasaan salaadii soo gaabiyaa anigoo hooyadii ilmaha walwalka ay ka walwalayso tixgelinaya doonaya inaad salaada inaanan ka fitnayn waa صaxiixeynka min xadiiثi anas waxay yidhahdeen haadaa naqص fi lkayfiyati nabigu wuxuu niyooday inuu dheereeyo sabab dhacday darteed buu niyadii bedelay oo qiraaadeedii soo gaabiyey haddii qiraa'adii tuulka loo niyooday la gaabin karo cadadkii tirada la niyoodeen laasimka ahaynna waa la gaabin karaa bijaamici inuusan cadadkana laazim ahayn kayfiyadan tuulkana laazim ma ahayn tanna niyadaa la niyooday niyadii baa la gaabiyey tanna niyadii la niyooday baa lagu soo gaabiyey qiyaasan calaa haada sidii kayfiyadaba loo soo gaabiyey aan laazimka ahayn cadad aan laazim ahaynna waa loo soo gaabin karaa biniyati baana camalku ahaaday halkaas uga qiyaasteen ay ku saleeyeen ayib falowna waa arbacan buu niyooday oo fasalama wuu ka baxay min ragcatayni laba ragcadood buu kaga baxay biniyati naqshi isagoo niyooday inuu salaadii gaabiyo labadaa iska tuuro jaaza way banaantay aw bilaa niyatin isagoo niyoonin buu camdan kas u gaabiyey batalad way buraysaa niyadii afar baad niyootay laba ragcadood baad salaadii kaga baxday maadan go-aansanin niyo ah inaad gaabiso sahwiya halmaanna kuuma geynin ha afartaydii baan rabaa inaan tukada labaanan kasoo kaga baxaya inaan gaabiyo ma niyoonin halmaanna ma aha salaadii way buraysaa bay yidhahdeen sababtoo ah waxaan inciyaar wey in ciyaarayaa ta inaan gaabiyona ma niyoonin mana dhamaystirin ka maana mehe waa kas ma nin dheelayo ciyaarayaa tahay bay idhahdeen kaa salaadiisi waxba kama jiro aw sahwan halmaan afar baad niyootay laba labaadna loo tukan jirtay laba markaad tukanteed atixiyaadsatay assalaamu alaykum assalaamu alaykum markaa tiri bal isxasuusatay hore afar baa rabteed niyootay inaad tukantid ogow atama arbacan afar buu dhamaystiri wasajada lisahwi buuna usujuudi maxaa saa loo yeelay qiyaasan cala alfardi nabigu waa faralkiisa intuu laba tukado halmaamay oo dulyadayn la hadlay oo uu soo noqdoo laba ku daray haddana sujuudu sahwi ma samayn falmas'alatu hiya almas'alatu bay yihahdeen halkaasay masaladaana kaga baxeen kadib waxaan u gudbaynaa taxiyat lmasjid wayundabu waxaa sunnaa ah. liman dakala almasjida masaajidka qofkii soo gala an yusalliya rakcatayni inuu tukado laba ragcadood taxiyatahu masaajidka salaantiisa kulamaa dakala mar kastoo uu soo galaba wain kaura dukuuluhu haba bato fii saacatin saacad gudaheed haba batee wa way tagtaa bilqucuudi fadhina way ku tagtaa halkan dhowr mas'alo buu xukunkeedii kuu sheegay taxiyatulmasjidka xukunkeedu waa sunna ee waajib maaha buu ku yihi wahuwa qowlu jamhuuri ahli اlcilmi wاlfuqahaai inay sunno tahay bay ku tageen haddaad tiraahda nabigu waa amray oo wuxuu yihi idaa dakala axadukum lmasjida falyarka rakcatayni qabla an yajlisa ama falaa yajlis xataa yusaliya rakcatayn amarkana asalkiisu wujuub weeyaad nagu tiraahdeen maxaa kan wujuub looga dhigi waaye haddii aad tiraahdo annagoo jamhuurtii fuqahada ah jawaabta iyadu waxaa weeye amarku waa soo arooray asalkuna amarka wujuub buu faa'iideeyaa laakiin daliil wujuubkii ka sarfiyey baan uhaynaa wamaa huwa xadiidkii imaam ibni tacala baa noo yaalla halkan oo nabiga markuu nin iyaga u diray dacwada gaarsiiyuu soo dababaray tolkii baa soo diray wuxuu yihi maxamedow ayna muxamadun war ninka muxameda away kaasaa la yidhi waakan waa soo ag istaagay wuxuu yihi niyahow inii saailuka wamushadidu calayka waan ku weydiin su-aashana waa kugu adkaynaya i dulqaado markaasuu yihi haye nimaad soo dirtay baa noo yimid su-aalihii waxaa kamid ah marka wuxuu noo sheegay in ilaahay kusoo diray ilaah baan kugu dhaariyey milah baan kusoo diray allahu arsalak kaasuu nabigu nacam haa ilahay baa soo diray wuxuu yihi ilaahay kusoo diray baan kugu dhaariyey ninkaa wuxuu noo sheegay shan salaadood idna laga rabo allahu amarak ilahi baan ku dhaariyey ma ilahi baa ku faray markaasuu yihi ha markaasuu wuxuu yihi hal calaya gayruhaa shantaa waxaan ahayn oo salaadaha miyaa layga rabaa haddaba markaasuu yihi laa ilaa an tatawaca maya inaad sunaysanaysa maahan hadalkaas uma cadda shantaa waxaan ahayn inayna waajib ahayn bay ku caddahay bay yidhahdeen xadiidkaasaa tusay awaamirta salaadaha kale la isfaray oo dhan inay sunno tahay saa darteed wayundabu waa la sunno wey halkaa mas'aladaasay ku xidheen adu haddaad dood ka qabto waa gar waad garami kartaa laakiin gartayadu maxay tahay jamhuur haddaan nahay wataas xadiidkan waa amar amarkanna waa sunno bidaliili qisati alimaam ibni taclaba ilan su-aalihiisa markuu dhamaystay wuxuu yihi ana dimaam ibnu ana rasuulu man waraai wa ana ibnu taclabat magacaasaa la yidhaahdaa nin tolkii soo direen oo fariin qaadayana waana intaaday tirina dib baan fariinta ugaadhsiina ogaan gaadhsiinaya halkaasu ku xihay masalada labaadi taxiyada rakcatayni wuu yidhiyo fali raka rakcatayni nabigaa yidhi falaa yujuz xataa salla rakcatayni cadadkeedu intaa wey kulamaa dakala waa masale kale mar kastoo masaajidka soo gasho way eed banaan ka timaado kulamaana tikraar iyo kasray faa'iideyn maxaa saa loo yihi maxaa u daliila ah? xukunka salaadan baa sharcigu wuxuu ku xidhay dukuulka waxa sababka nusuusta shariicada awaamirteeda ah shardiga ama sababka ku xidhanna tatakararu kulamaa tatakarara asababu washar markastoo soonkii soo noqdaba way soo noqon salaada waxaa la yihi markastoo qoraxdu dhacda maqrib baa lagaa rabaa markastoo maalin kasta markay dhacda waa lagaa rabaa sooma kana waxaa la yihi haddaad masaajid gasho mar kastood gashaba ilaa dakaladii baa taagan marka tikraarku taasay faa'iideyn wain kasura dukuluhu fii saacatin saacad gudaheed baad kusoo noqnoqon tiri waad baxday waad soo noqotay waad baxday adaha fadhiisan haddaad taagnaato iska noqota lagu galay laakiin waan baxay waan soo gal haddun baan tukanayay maya sooma aan bixin hadda ma soo gashay gelitaankaagu ma cusub yahay saasaa lagaa rabaa watafuutu way tagtaa bilqucuudi haddaad fadhiisatana way tagtaa maxaana u daliila falaa yajlis xataa yusalliya ragcatayni yuusan fadhiisan ilaa uu tukado tukashadii gaayo waxaa looga dhigay juluusa qabla an yajlisa marna nabigu wuxu uhi utu masaajida xaqaha war masaajida xaqooda siiyo waxaa la yidhi xaqoodu muxuu yahay wuxuu yihi an tusalluu rakcatayni qabla an tajlisuu intaydaan fadhiisan laakiin masalada waxaynu ka soo reebi hadduu juluusku qasiir yahay waktigeedu tegi maayo durba xasuusata abaad baraarugto fadhiga gaaban waxyar hadduu ka soo wareegay dhib waa la tukan karaa haddaad tiradan maxaa u daliila maxaa u daliil aan leenahay ma rawaahu shaykhaan min xadiidi jaabirin radi allahu canhu qisadii sulayk alcadfaani nabigoo khudbada mimbarka saaran buu soo galay wuu iska fadhiistay wuxuu yihi sulaykow ma miyaa tukatay laba ragcadood wuxuu yihi maya ya rasuula allahi qum fasalli ragcatayni watajawaz fiihima istaagoo laba ragcadood tukoo soo gaabi baa layihi ninka u fadhiistay ogow kadibna istaagoo tukaa layihi fadhiga qasiir ahaa hadduu wakti gaaban yahay dhib mala waad ka daba kartaa hadduu laakiin dheeraado sababkii waktigiisi tag wey walowna waa ragcatayn ayib waxaa soo haray baahiyada ragcataynka ay salaatu duxaa ku taxiya ku ansaxaysaay ma salaad salaadaha ka duwan oo gaar ahba maya waxaa lagu yidhi warka si fiican u maqale masaajidka haddaad soo gasho intaadan fadhiisan laba ragcadood oo labada ragcadood maxay yihiin waa nooce farad iyo sunno waxay duuni noqdaan salaadii faradka aad soo gaadho oo laba ragcadood ama afar ragcadood saddex ragcadooda kifaaya salaadii oo la adimay baad timid sunnadii ka horreysaad tukatay kifaaya midna kumaanan soo aadin sunatu duxaa baad niyootay barqadii inaad soo gashay kifaaya adu laba ragcadood baa lagaa rabaa farad iyo sunno waxay duuni noqdaan halkaa maxaa kaaga muuqdo hal ragcad kuguma filla haddaad tirahda fiidkii baan soo galay cishaha kadibo tii watarkahayd baan taxiye ka dhigay halkii ragcadee watarka ahayd waxaan ugu may ragcatayni baa rabaa masaladaasuu kuu qeexayaayo wuxuu ku yihi walowna waa ragcatayni mutlaqan laba ragcadood sunno mutlaqaad iska niyoodoon wax gaara ah lahayn kow aw manduuratan laba ragcadoodoo nadar ku galay buu niyooday aw raatibatan laba ragcadood salaadaha sunan sunanka ay ku lamaanaa buu niyooday aw fariidatan ama salaad farad u niyooday faqad keliya awil farda wataxiyata baad isku dartay xasalaa labadiiba way ku xasid sunankiina way kuu gudi taxiyadiina way kaaga dhici masaladaa laakiin ha u qaadanin cinda jamiici ahli lcilmi masala la isu raacsan yahay qolaa waxay yidhaahdeen ragca taiyataynku taxiyadu waa salaad gaara ragcataynkii sunada ahaa markaad tukatay raatibada ahaa sii taxiyada ahaana inaad la timaado weeye waa laba salaadood oo isaba mukhtalif aleh tanna waxaa weeye waktigan soo galay baa sabab u ah tanna dukuululmasjid baa sabab u ahe meytin layskuma qase kala saara salaadaha culimo yar baa qabta laakiin taxiyatulmasjidna intaasaan kaga baxayna waidaa dakala imaamu masaladan laakiin la xiriirtay iyo sunanka guud ahaanba imaamku hadduu galo fi lmaktubati salaada faradkaa aw sharaca almuadinu uu guda gala fi liqaamati aqinka kuriha waxaa karaahiyeah iftitaaxu kulli naflin sunno kasta inaad furfurato oo sunno galshood bilowdaay karaahiye weeye xaaraan maaha ataxiyatu taxiye ha noqoto warawaatibu salaadihii sunanka ah ee faraa'idu ku lamaana ha noqoto wakayrihimaa labadaa waxaan ha noqoto marba salaadii faradka ahayd haddii la galo ama aqinkeedii bilowdo sunno lama geli karo oo maxaa u daliilah xadiidka abi hurayra radia allahu canhu waardaa idaa uqiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba salaadii haddii la aqiimo mid farad al mid lama tukan kara salaadan taa faradka ahayd riwaayo kalaa fasirta ila alatii uqiima uqiima laha tii loo aqimay midaan ahayn lama tukan karo falaa salaata riwaayaat bisiiqati nahyi kusoo aroorayna way jiraan laakiin waxay yidhaahdeen yukrahu waxaan u niri kuriha nahyigaa saarif baa jira taxriim kumaanan xambaarin adeeda salaad sunood gasho karaahiye ajir ma lehe ajir aan lahayn maxaad ka faa'iidey oo wakti dhumis ahayn laga fiican soo maa laakiin hadduu iska gala qofkii ka waran waxay yihahdeen way asixi salaadiina buri mayso oo maxaa u daliila nabigay ka sugan tahay sala allahu alayh ali wasalam weligaa ma maqasha nabiga taa ka suganta basaday nabigu la sugnaatay noo sheeg waxay laha nabigu salaadoo la aqimay buu nin tukanayo soo maray aayar buu ag istaagay oo hadal buu dhegta kula hadlay uu iska soo dhaafay ninkii salaadii intuu iska dhamaystay buu jamaacadii markii la tukaday kadib ama ka horba baa lagu soo xoomay nabigu muxuu ku yidhi nabigu muxuu ku yidhi baa la wuxuu yidhi waxaa dhow midkiin in salaada subax afar uu tukado salaad subax ka hor bay ahayd ninkani sunadii subaxa ka horeysay buu bacda aliqaama tukanayay salaadiisii hadday burtay nabigu wuxuu dhihi lahaa war salaadna kuma jirta isaga kac salaadda way kaa jabtay buu dhihi lahaa hadday xaaraan tahayna wuxuu amri lahaa markuu la hadlayay salaada inuu gooyo laakiin markan mafsado dhalan kartun buu u tilmaamayo an yaqiin mutaxaqiq inay noqonaysa aan ahayn salaadiisiina ninkii waa iska wato kama fahmin salaada waa batalad ee ka baxay iyo xaaraanta kabaraha kala baxay fadalla haada calaa صixatiha maca alkaraahati waxaa soo hasaaka wax ka garateen aqimka kahor salaadii la galana xadiidku wuxuu yihi idaa uqiimat salaatu salaada haddii la aqimo falaa salaata ila almaktuula culimadu waxay yihahdeen halkaas taqdiir baa ku jira muqtadaa maxduufaa jira masaladii muqtadaha markii maxduufkaa la qadarayo maxaan qadarnaa la yidhaahdo khilaafkii usuuliyiinta dafku soo dhihi cumuum masaladii la dhihi jiray masiiqa caamoo salaadahoo dhan camintaan qadarnaa mise siiqa khaasahoo salaadaha inta ugu yar ku koobaysaan xaqadarnaa waa masala khilaafiya oo mashhuuro fii cilmi اusuuli masalata cumuum muqtadaa la yidhaahdo maa yaqtadiihi kalaamu hadalku wuxuu keenaya in la qadaro ma cumuum baa la qadarayaa mise khusuus baa la qadarayaa masala nizac mashhuuro muqtadaa qawaacidii madhabi shaaficiyati waa muqtadaho cumuum ma laha wey waana mas'alo lugaha la gelaysa markii lasii dabagalo hal ilcibratu biawaaili asmaai am biawaakhiriha bay lugaha la gelaysaa nimankii awaail asmaa qabay asalku waa khusuus bay leeyihiin oo maxay ka inilaaqayaan qolada khusuuska qabta waxay leeyihiin inta khusuuska ee yari waa mutayaqan inay taqdiirka soo gelayso wamaa zaada calaa dalikana gayru mutayaqanin wey fayuqtasaru calى mutayaqan ka awaail asmaai masarigii la dhihi jiray oo kaleeto madhabku haddaba hadduu awaail asmaai ahaa muqtadahu cumuum ma lehe shay khaasaa la qadaraya ayib xadiidkii qadara marka falaa salaata tubtada-u bay yidhahdeen salaad lama bilaabi karo tii hore lagu jirayna laa bas waa la dhamaystira tii hore lagu jiray waa la dhamaystiri waxay yidhahdeen taqdiirka falaa salaata cumuum lama qadari karo ma tasixu baad dhahdaa ma tubtada-u baad dhahdaa tubtada-u baan dhahaynaa salaad bacda aliqaama lama bilaabi karo wy waxay yidhahdeen qariinada na tusayso horta xadiiskii hadda ayaan soo sheegnay kowdhe waa kow laba inay u banaanayd qofkani qabla iqaamati sunna inuu bilaabo way u banaanayd walaa tubtiluu acmaalakum way taallaa qaacido kalena waan haynaayo waxay dhaheen sharcigu hadduu wax ku idno ma tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin sawma ma'duun bay ku ahayd inaad salaada gasho qabla iqaama idankaagii aada gashay kadib wixii dhashana nin salaad ku jiro mutayamin ahaa oo biyo yimaadeen salaadii miyay ka tagey dhamaystiran bay ihahdeen kadalika ninkii la aqimayna salaadiisa wada laa hal mas'ala ku baraarugo oo laga yaabo inay dalabadeena mutafaqihaada ka hoos baxdo waxay dhaheen salaatu ljamaaca waa sunna mu'akaday qabaan jamhuurti oodu salaadan loo aqimay gal aada leedahay ku carar aada leedahay cararkeeda horta marka koobaad inuu la tukada jamaacada waa sunna ee waajib maaha buu ku leeyahay tanuu ku jirana sunno wey masaladaa horta xisaabta ku darso fuqahadu markay masaladan ka hadlayaan waxaa labaadoo xisaabta ku darsataa jamaacada ku faa-iidada ay leedahay waa fadiilatu ljamaaca in la helo soo ma haddaad ragcadda u dambaysa ka gaarta fadiiladii waa heli marka tanna inaad dhamaysato fadiiladii jamaacadana gaarto waajibna aadan dayicinoo ka kan laftiisu sunno ahaa intaasoo mas'alaa mu'asiraad ahoo ta'siir ku leh markay masaladan ka hadlayaan laakiin haddaad u fikirto adoo jamaacada waa waajib qaba takbiirta hore in la gaaro waajib miya masalada inaad ka jawaabtay u baahan markaad tiraahdo sunnadan ka bax ayib sunnadaydii waan soo afjaray maxaan usoo afjaray ma sunno kale mise waajib kale waa inaad tiraada takbiirat lixraamka la aqima inaad gaarta waajib wey inaad adaw iijaabka waa inaad daliil uheshaan takbiirat lixraam wujubu ljamaaca ku ku iscaafin maayo fii khusuusi haadaa qofka salaada ku jiray takbiirada in la gaaraa waajiba bal fuqahadu waxay leeyihiin idin waxaad ka hadlaysaa salaad lagu jiray mogta haddii salaada subaxa timaado qiraaadana la dheeraynayo shaaficiyadu waxay qabaan koonaha inaad iskaga tukan karta labada ragcadood sunada ahaa kadibna aad la soo geli karta mujarad karaahiya wayay hadhowna bacda salaa weliba subaxa way ka reebayaan karaahiyada waxay leeyiin bacda salaa waktu nahyi soo geli labadii ragcadoodna hadhow tukashadoodu dhibaya keeni waktiga hadduu tagana qad kaa tegi jamaacadiina waad haleli kartaa way dheer laba khafiifana waad tukan kartaa cinda alxaaja maxaa khudbadoo lagu jiray ijtimaac laba ragcadood oo looga tegey bad dheer bay kula gelayaan laakiin calaa kulli xaal jamaacadun agtooda waajib kamaaha takbiirat hore in la haleela waajib kamaaha fadligana fii kulli ragcatin laga gaaraa lagu haleelaya tanna laa tubtilu acmaalakum dheh tanna hadhow ka gaad manduurka fuqahadu iyo istidlaalkoodu halkaas wey marka iyadoo saa adogo qaybtaad kala doodi kala doode aad kala murmi kala muran watanafulu inuu sunaysto fii beytihi gurigiisa ku sunaystaa afdalu ka fadli badan min almasjidi masaajidka taa nabigaaba cadeeyo barinba oo xadiidkii zayd ibni saabit iyo kayrkii habeenkii albaabka lagu garaacay waa kii ku yihi waan garanayaa waxaad samaynayseen oo dhan igama qarsoonayn in laydinku waajibiyena waan ka baqay ee guryihiina ku tukada faina afdala salaati اlmari fii beytihi ila اlmaktuub faradka mooyeen salaad la tukada gurigaagaa ugu fadli badan waa haddaad guriga ku tukanaysa wey haddaad afteed gurigidaada kuma tukanaynin tan masaajidka laga fadli badaya iska tuko oo gurigii qayle iyo hawl iyo shaqo kaaga horeyso taana xadiidka nabiga ay ku caddahay sal l slam wayukrahu waxaa karaahiye taksiisu laylati ljumucati habeenka jumcada in lagu gaar yeela bisalaatin salaad in gaar lagaga dhiga iyadana karaahiye wey waayo nabigaa reebay alayh salaam oo wuxuu yihi laa takhtasuu laylata aljumucati min bayni layaali biqiyaamin qiyaam iyo salaad iyo ha ku gaar yeelina nabigaa diiday sala allahu alayh alay wasalam markii salaadii la diiday maalinta jumcana soon in lagu khasiso la diiday culimmadu intooda badan waxay ka qaateen waxaa loo jeedaa cibaado aan mansuus sharcan ahayn oo sida salliga nabiga iyo alayh salaatu wasalaam salaadaa jumcada iyo aan ahayn cibaadaha ku khasisina jumcada min bayni saa'iri alayaami wallayaali taasaa la diiday waxaana misaal abay yidhaahdeen aclى cibaadaat baa la diiday oo sawm iyo salaada wa afdal cibaadaat baa la diiday maa duunaha min alcibaadaati min baabi wlى waana qaacidada waxay ku abaqeen ay yidhaahdaan min baabi tanbiihi bilaclى calى اadnى ki ugu weynaa baa lagu sheegay ki yaraa iska gara wey soo lama dhihin waysha gawrac dib waa ku quus qaata soo ma haddiiba kuwii waaweynaa la diiday kuwa yar yar kuwii mashruuca ah haddii la diiday kuwa bidcaha ka wada qurbaanka iyo dikriga jumcadu halkaa inuu bidca yahay ku tag kaga tag weligood ba halqayliyaan wa salaatu rakaa'ibi salaada rakaa'ibta la yihaahdo fii rajab la tukado iyo wa salaatu nisfi shacbaana bartanka shacbaan shan iyo tobankeeda salaada iyo qiyaamka la sameeyo bidcataani weeye makruhataani soomaalideedna way tukadaane warkaas ka leefa dhaha kitaabka ku taalaay salaatu raqaa'id fii rajab habeenka khamiista ugu horeysa rajab in la soomo qoraxdu markay dhacda maqribka iyo cishaha inta udhaxaysana labiyo toban ragcadood oo sunna a ah la tukado salaadaasaa la yidhahdaa salaatu rakaay waana salaad been mawduuc iyo kadib oo la dejiye wey nin la yidhahda caliy bni cabdillaahi bni jahban baana dejiyey bahashanoo reebba ka ahaan jiray oo xaramka imaam ka ahaan jiray oo suufiyana suufina ahaa suufiyada ninkay ka dambeeyaanna ahaa saasay tarjamadiisa ku wada qorayaan isagaa beentan alifay ragga ku qiraya rag badan baa kamid oo tarjamadiisa lisaanulmiisaanka iyo kutubtao dhanba isagaa farta lagu fiiqaya iyo ibni dixyat alkalbi kitaabkan uu ka qoray axaadiista beenta ee rajab laga alifay oo wuxuu leha daa-u maa wajab min bayaani wadci lwadaaciina fii rajab buu kitaab ka qoray kadib beenta la sameeyey ee toddoba iyo labaatanka iyo israa walmicraaj amiraani akaadiibtaasi ku jirtaa beenta la alifay ee rajab loo alifay buu meel saaray sheekh naasir raxima allahu tacaala ibn albanina waa taxqiijiyey kitaabka oo matbuuc taa ninkaasaa dejiyey walidaalika alimaam alcajluni fii kashfi اlkhafaa wuxuu leeyahay labada rag salaat الrakaa'ib laa yasixu fiiha shay wax asaxay oo salle ma laha imaamu nawowina fi khulaasa wuxuu ku leeyahay xadiidka salaat الrakaa'ib baailu biitifaaqi اculamaai waxba kama jiro been weeye culimaduna waa isku raacsan yihin isaga ibnu taymiya wuxuu leeyahay kadibun calaa rasuuli lah sal slam been nabigu lagu been abuurtay wey ninka cali ibn cabdillahi jahdan baana loo haystaa markii lasoo qaado magaciisaba ha waa kii xadiidka raqaaibta beenta a sameeyey baa la yihahdaa magacaasaa lagu baataa alimaam sakanina fi tadkirati mawduucaat buu xadiidkan ku sheegay ka soco salaatu nisfi min shacbaanana iyadana sidoo kaleeta wey laa yasixu fiiha shay wax ku asaxay oo shan iyo raa leh iyadana ma jiraan shan iyo tobanka shacbaan in cibaado iyo salaad la sameeyaay qolyahana dariiqooyinkeena way sameeyaan halkaasaan ku dinaynaa caawa baa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk